alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa ashraf alanbiyaa'i walmursaliin sayidina moxamedin wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam allahuma anfacnaa bima callamtana wacallimna maa yanfacuna wasidna cilman yanfacuna walxamdu lilah calaa kulli xaal qaala almu'alifu raximah ullahu tacala wuxuuhi wayucfaa waxaa la cafinayaayoo la yska saamaxayaa canilyasiiri wixii yaraayee min ashacari naajasi timihii yara nijaas ahaaya wa can ilmaytati iyo bakhtigii allatii laa nafsa lahaa saa'ila dhiig dareera aanu u sugnaanin waannajaasa iyo nijaasada allatii laa yudrikuha tarafu ishu aanay haleelaynin wa manfadi tayri waalfa'ri jiirkii iyo shimbirtii dabadooda wixii ku sugnaa walyasiiri iyo intii yarayd ee min ghubaari sirjiini digada boodhkeediya wa suurilhirra iyo bisadda hambadeeda allatii taasoo akalad cuntay najaasatan cuntay uma qaabad zamanan dabeetana muddo maqnayd oo wax ay suurta gasho wuluuqahaa inay gasho fii qullatayni min almaa laba jarxadood oo biyoah nijaasada biyaha iyo maayacaadka nijaasaynaysa waxay culimmadu yidhaahdaan waxaa shardi ah nijaaso macfiya inaanay ahayn diinteenna waa diin fudud wixii mashaqo iyo dhibaaidada kaga imanaysana way ka dulqaaday saas daraaddeed waxay tilmaameen culimmadu waxyaalo nijaasaad ah oo haddana iska ilaalintoodu ay adag tahay oo culimmadu ay ku tilmaameen macfi inay tahay kutub baa laga alifayoo ibnu cimaad oo kale manduumo dhan buu ku leeyahay macfuuyaadka markaa waxoogay buu halkan sheekhu inaga soo qaato wuxuuhi wayucfaa waxa la yska cafinoo layska dhaafayaa layska saamaxayaa oo aan iyo maayacaadkii midnaba aan nijaasaynaynin canilyasiiri wixii yaraa ee min ashacari najasi timihii nijaasa ahaa ama baalkii nijaasa ahaa wixii sii yaraa aan badnayn ayaga waa macfi qaar baa yidhi waa inaannu ay iyo doofaar ka imanin waayo waa waxaan la yska ilaalin karayn waayo xayawaanaadkii dee waa la fuulayaayoo waxa inaga dhexeeya waxyaalo fara badan marka timaha yaryar ee markaa ama dee waa wax la kulmayo markaa timaha nijaasa ah iyaga intoodii yareed waa iska macfi markay biyihii ku dhacaan ama waxyaalihii maayacaadkaah oo kale waa waxaan la iska yaraantiiyo badnaantana markaa curfi unbaa loo celiyaa waxaa kaloo la cafinaya wayucfa can ilmaytati bakhtigii allatii laa nafsa lahaa laa nafsa saa'ilatun lahaa laa nafsa laa dama dhiig saa'ilatun dareer laha aanu u sugnaanin marka xubin laga jaro xayawaannada haddii xubin laga jaro aan dhiig ka soo dareerin ayaguna waa macfi marka ay ku dhacaan biyihii iyo maayicaadkii bishardi laakiin waa inaanay doorinnin waana inaan lagu tuurino dee intaa iyadoo bakhtiga la soo qaadin qof aanu ku tuurin oon darxina lagu samaynin waana inaanay doorinnin marka waa maxay waa diqsigii oo kale de sidoo kale imminka iyo kaneecadii iyo tagfidii iyo kutaangiya ah. haddaad markaa lu ka jarto dhiig ka soo bulul lu odhanayaa ma jiro imminka xayawaanaadkan kale haddaad yacni meel ka sarto dhiig baa dareeraya oo soconaya laakiin waxaa yaryar ayaga dhiig ka dareeraya oo ka soconaya ma jiro kuwaasina iyaguna haddii ay ku dhacaan biyihii amaba ay ku dhintaan ayaguna ma nijaasaynayaan waxaanay u deliishanayaan xadiidka imaamulbukhaari uu warinayo ee nebigu sala allahu calayh wasalam idaa waqaca dubaabu fii sharaabi axadikum midkii sharaabkiisa hadduu duqsi ku dhaco falyaqmisu ha dhumbiyo ha geliyo ha quusiyo uma liyansicu dabeedna ha ka soo siibo fa inna fii axadi janaaxayhi daa'an wa fil aakhari shifaa labadiisa garab mid ayuu markaa cudur ku sidaa midna daawo ayuu ku sidaa ilaahayna xayawaanka iyo bini'aadmiga dee mid walba difaac buu siiyeyoo markaa uu khatar dareemo ayaa markaa wuxuu ku aasayaa suntiibuu markaba ku aasayaa kii kalena sidaasuu u taagayaa sida xadiidka nebigu sala alla alay sl inoo sheegay innaguna in badan aynu ka aragnay markaa wuxuu nebigu leeyahay suntii uu geliyey shifaheed iyo dawadeedina kan kalu ku sidaa wadageliya dabeetana ka soo saara dee sharaabkii oo laga yaabay inuu kulul yahay wuu markaa dilayaa dhumintaa la gelinayaa way markaa dilaysaa haddii ay nijaasaynayso markaa ma yidhaahaa muu yidhaahdeen nebigu sala alla alay slm halla dhagaxageliyo wixii la midka ahaayee iyaguna dhiig dareero aan lahayna duqsigaasu maynu uga qiyaasanaynaa bay yidhaahdeenoo halkaasay kala soo baxeen najaasadiina wayucfa can inajaasati baa iyana macfiya allatii laa yudrikuha darafu ishu aanay qabanaynin nijaaso waxbaa kugu duulay laakiin waxaa kugu duulay waxa ishi qabanaysa maaha ayaduna markaa waa shay iska macfiyahoo iyaduna waxbaa nijaaso malay adoo meeshii qoyaan iyo wax ka yar dareemay inay kaadiya wax kugu duuleen oo haddana ishu aanay qabanaynin yacnii meesha inaad maydho iyo biyo biyara hadday dhibi ku yidhaahdaani waxba kaa nijaasayn maysu laannu ishuba aanay qabanaynin wa manfadi tayri waalfa'ri fuqahadu wax walba way ka hadleen shimbirtii iyo jiirkii dabadooda oo markaa maxaa isu keenkeenayaa dee waa adigan arkay imika haddaad halkaa biyo yar dhigata ama biyo yar halkan qooqaan yar ay kugu jiraan shimbiruhu intay daf iska idhaan bay biligbiligbiligbilig ku yidhaahdaanay markaa iskaga maydhaan dee dabadii markaas ay halkanha ka saaloonayeene markaa nijaas ay ka dhigayeen bay markaa dhex gelinayaan iyo baalashoodii iyo jidhka oo dhan ayay dhex gelinayaanoo biyihii markaa markaa nijaaseeyeen ayaa meesha imanaysa waa waxaad iyo laxaad u dhacaa markaa manfadi tayr waa shimirtaa dabadeedii iyo walfari jiirkii markaa hadduu isaguna biyihii kaaga dhaco wixii ayaga dee ka soo baxay mooye wax kaloo ajnabigiina aanu jirin weliba manfadka iyo halkaa dabada un maahee wixii lugta ama afka uu ku sitaana isaguna waa la mid bay yidhaahdeen manfadu tayrka iyo fariga iyana wixii dabadoodaa ku sugan waa iska macfi bay yidhahdeen culimmadu oo waa wax yaroo marka aan isagana layska ilaalin karaynin walyasiiri min gubaari sirjiin iyo intii yarayd ee boodhkii digada sirjiin zablina waa la yidhaahdaa waxa weeye digadan xoolaha ee weliba beeraha lagu shubo ee camuudda markaa lagu nafaqeeyo hadiyo gorale dhulka marka caraseeshaah shaahiyo marka dhulka la beerayo ayaa digada markaa la soo gura dabeetana markay dumaaga weliba noqoto ayaa lagu daadiyamana way nafaqaysaa markaa sirjiinku waa kaa waa digadaa iyaduna markaa waa iska macfi yacni boodhkeeda yare markaa intaa kaaga soo duulduulaa wa yucfaa waxaa kaloo la cafinayaa can suuri lhirra bisadda hambadeeda allatii akalad najaasa najaaso cunaysa ee halkan aad arkaysay inay bakhti ku cuntay dabeetana kaa tagtay ee ka hordo uma qaabad maqlaati zamanan wakhti ayay markan intii allan bakhti ku cuntay ayay dabeetana bigtiloo daarada iyo taasay ka wareegtay haddana way isku soo kaa rogtay uun biyo yaroo halkan ku yaallo isnaaeed ku weysayso ayay haddana daf tidhi waxtumila waxaana suurtagala ah, wuluuqaha fii qullatayn biyo qullatayn oo kale inay afgii la soo gashayoo dee nijaasadii halka ay ku soo reebtay fi qullatayn min almaa kuwaasna waxay yidhaahdeen ayaguna waa iska macfi ayay yidhaahdeenoo wax dhibaato ah ma laha waayo nebiga sala allahu calayhi wasalam xadiidka abu daa'uud iyo tirmidi iyo ibnumaaja iyo ibnu khusaymeya ay warinayaan markii bisada la weyddiiyey wuxuuhi innahaa laysat binajasin nijaas ma aha innamaa hiya min altawaafiina calaykum waltawaafaat yacni kuwa idinku wareegay ka mid tahay sidaadda kuwa idiin shaqaynaya ee kolba idiin soo gelayeen idinka dhammaanaynin sidaasoo kale weeye faasilun aadaakani faasilun fii xukmi lmaa'i ilkasiiri idaa waqacat fiihi najaasa waa biyihii faraha badnaa markay nijaasa ku dhacdo wa idaa kaana almaa'u qullatayni biyuhu marka ay laba qullo ay yihiin waqacat fiihi najaasatu nijaasa ay ku dhacdo falaa yanjusu ma nijaasoobayo ilaa idaa tagayara tacmu dhadhankiisu markuu isbeddelo mooyaane ow lownuhu midabkiisa ow riixu ama urtiisu tagayuran kasiiran isbeddel fara badan aw yasiiran ama yar waidaa saala tagayuru isbeddelkaasi markuu u tago binafsihi ayuu tagay ow bimaa'in biyo lagu daray ayuu tagay tahura waa taahiroobayaa walaa yadhuru mase taahiroobayo idaa saala tagayuru isbeddelkii marka uu ku tago bimiskin udug ow sacfaraanin sacfaraan ow jisin ama jasin nuurad ow turaabin ama camuud waxaa sheekhu leeyihi raximah ullahu tacaala waidaa kaana almaa'u qullatayni biyuhu markay yihiin laba jalxadood macnaha boqol iyo lixdan iyo badh markaay gaadhayaan litir ama yacnii foostaba ay gaadhaan wa waqacat fiihi najaasatun nijaaso aan macfi ahayna ay ku dhacdo falaa yanjusu ma nijaasoobayo oo kudhiciddaa ay ku dhacday kuma nijaasoobayo kuwii duulalqulataynka ayagoo bimujarad almulaaqaat ama bimujarad alwuquucaasay ku nijaasoobayeen male laakiin kudhiciddaa ay ku dhacday oo kaliya kuma nijaasoobayaan way xadiidkii aynu soo tilmaamayna abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i iyo axmed iyo xaakimiyo ay warinayeen sanadkiisuna saxiixa ahaa nabigu sala allahu calay waslm idaa kaana almaagu qullatayni biyuu markay laba jarxadood yihiin lam yaxmel alkhabaa jisaas ma xambaara ama lam yunajisu shayun waxba ma ama lam yunjisu shayun waxba ma nijaasaynayaan wuxuu idaa tagayara طacmu inuu isbedelo dhadhankiisa oo nijaasadu dhadhankii ka beddesho aw lownu midabkiisa aw riixu ama urtiisu tagayuran kasiiran isbeddel farabadan badan aw yasiran ama mid yar mid yar iyo mid badan kiu isku bedelaba hadday isbeddelaan isagana wuu nijaasoobay ijmaaca culimmada muslimiinta ayaana loo hayaa masalada sida ibnu mundir uu soo naqlinayo xadiidka markaa isaga istidnaaga ugu sabaynaya inuu isbeddelo mooyaane ziyaadadaasi markaa inay daciifo tahay ayay culimmadu isku raaceen laakiin waa ijmaac haddaba wuxuu sheekhu yidhi waidaa zaala tagayuru isbeddelkii haddii uu ku tago biyihii faraha badnaa ayuu binafsi siday halkii ugu jireen ama cadceeddu ugu dhacaysay ama dabayshu u babbinaysay ayaa ba ayuga tagtay isbeddelka ow bimaayin ow saala takhayuru ama isbeddelkii wuxuu ku tagay bimaa'in biyo lagu daray xataa biyo nijaasooye ama biyo mustacmal ahaadaan tahura markaa waa daahiroobayaanoo cilladii markaa dee nijaasada oo isbeddelkana baa meesha ka baxay cilatun mansuusatun yaduuru macaha alxukmu baana laydhaah cillada la caddeeyey xukunku ayadu mu la socdaa haddii isbeddelkii uu meesha jiro nijaasadii markaa waa jirtaa oo lagu dahaaro qaadanaya haddii uu ka tagana dee biyii waa daahiroobayana waa lagu dahaaro qaadanaya culimmadu waxa ay tilmaameen maanta waxa jira biyaha nijaasa ama bulaacadaha in markaa la farsameeyo oo qalab la geliyo oo kiimika lagu daro oo dabeetana waxa la yaaliyo wixii xumaa iyo qashinkii iyo nijaasadii oo dhan laga safeeyo oo laga saaro biyihii oo markaa saafiyana halkaa la mariyo kuwaas iyo xuunkoodu maxay noqonayaan majmac alfiqhi alislaami ayaa arrintaa culimmadoodu ay ka kulmeen waxaanay yidhahdeen anna ma almajaari biyaha bullaacadaha idaa nuqiya bitaqniya alxadiida taqniyadan iyo dee horumarkan hadda la gaadhay marka lagu saafigareeyo walam yabqa lilnajaasati aharun najaasadiina wax ahar iyo wax raada aanay yeelanin ugu hadhin fii tacmi xagga dhadhanka walaa fii lowni xagga midabka walaa fii riix xagga urta wax alla wixiiba waa laga sameeyo waa laga saaray saara tahuuran biyahaasi waxay noqonayaan kuwa daahira waxna daahiriya yajuusu rafcu اlxadai wa isaalatu najaasati bihi ama biha waxa bannaan xadad in lagu kor yeelo waxa bannaan nijaasadii in lagu suuliyo bina'an cala alqaacidati alfiqhiya waxay markaa ku dhiseen masalada tanaynu dul taagannahay oo waxay yidhaahdeen qaacidada fiqh waxa ana almaaءa alkaiir aladii waqacat fiihi najaasa yadhuru bizawaali haadihi najaasati minhu waa masaladan aynu haynaynu hadan ku hayno waxay yidhaahdeen fuqahadaa caddeeyo qaacidaa waxay tahay biyaha faraha badan ee nijaasa ku dhacday way daahiroobaan haddii nijaasaasi ay ka suusho oo dee binafsihiba ay uga tagto ama biyo lagu daray ay kaga tagtay waa masaladan aynu hayno tan ayuumbay ku dhiseen markaa taana markaa masaa'ilka casriga ah ee maanta imanaya waxaa lagu dhisayaa un masaa'ilka fiqiga ah ee culimmadeennu aynoo caddeeyeen unbaa lagu dhisayaa mid walba iyadunbaa loo soo celinayaa haddaa wuxuu sheekuuhi walaa yadhuru daahiroobi maayu idaa saala tagayuru isbeddelku markuu ku tago bimiskin udug yacnii wax uduga ayaa lagu daray markaasaa urtii ay caadi noqotay ow zacfaraanin zacfaraan baa lagu daro markaasaa midabkii madoobabay kaxayoon midabkii biyaha ayay ku socodiyeen ow jasin ama nuurad markaasay caddaadeen ow turaabin ama camuud ayaaba lagu daray amaba markaas la mariye waxay leeyihin markaa ma daahiroobayaan le'anna waxay leeyihiin waxaan inoo kala caddayn nijaasi miyay qarsoontay mise way suushay waxay u dhowdahay inay qarsoontay oo dee qarmuunkii markan udug la geliyay udugganunbaa daboolay ee halkeeni bay fadhidaa markay midabka ay iska beddeshay ee dabeetana zacfaraankana ma nuuraddan markaa lagu daray ayadana way qarisay uun wixiina halkiisii bay nijaasay halkeed bay fadhidaae waxoogay markaa waa la daday baa loo sameeyey marka haddii waxyaalaha kale lagu farsameeyo iyaga ma daahiroobayaan bay yidhaahdeen faslun hadaakani faasilun mid inoo kala saaray weeye fii ma taqadama wa ma sayati fi najaasaati najaasooyinkii ayuu halkan sheekhu inooga hadlayaa najaasaadna waa jamcu najaasa najaasana waxa la yidhahaa kullu mustaqdar xagga luqada shay kasta oo markaa la qurhumaysto oo laga yakyaqsoodo nijaas baa la yidhaahdaa sharcanna waxay yidhahaan mustaqdarun yamnacu sixata asalaati xaysu laa murakhisa waxay yidhahdaan waa shayga mustaqdarkaa ee salaadda ansixitaankeeda diidaya oo masalan iminka manidii oo kale waa mustaqdar laakiin salaadda ansixideedii kuu diidi mayso xaysu laa murakhisa waa shayga kuu diidaya saaladda ansixiddeeda markaan wax rukhseeyaa jirin macnaha aanad ama faaqidu tahuurayn ahayn ama qof dee salasulba daa'imulxadaa aanad ahayn waxa kuu diida salaada ee mustaqdarkaabaa la yidhaahdaa culimada qaarkood yacnii tacriif dheer ayay ku tacriifeen insha allahu taala qaasimiga ayaynu ku arki doonaa kullu caynin xaruma tanaawuluhaa laa lixurmatiha walaa istiqdaariha walaa lidarariha fii badanin yacni tacriif dheer oo sidaasoo ixtiraasaadkiisuna ay dheer yihiin ayay ku tacriifiyaan had yo gooraale markaa tacriifyada iyo erey bixinta markaa naqdi lagu keenana waxay yidhaahdaanuun waa la tiriyaa un inta la iskaba dhaafo tacriif kasta marka laguu qabsado waa la tiriyaa un tacriifu laa yaqluu min naqdin fa yenbaqii tacriifu bilcaddi caasibkaoo kale kaadlay markaase waxay dhaheen tacriifka soonukeenna waa la naqdinayaa fa yenbaqii tacriifku bilcaddi haddaba aan tirinna unaan iskaba dhaafna tacriifkaoo markaa wanajaasaatu hiya albowl waa kaadidii walqaydu iyo saxaradii walrawhu digadii ama saaladii walqayxu mantagii ee walqayxu maraxdii baan lee wadamu dhiiggii walqay'u mantagii waalkhamru khamrigii wanabiidu nebiidkii walmuskiru iyo wixii wax waalinayey iyo walkelbu aygii iyo walkhinsiiru doofaarkii waye wa farcu axadihimaa iyo midkood faracii waalmayitatu bakhtigii weeye wa shacaruhaa tibaheedii weeye wa riishuhaa baalkeedii weeye wa jilduhaa weeye wa jamiicu ajsaadeedii iyo qaybaheedii oo dhan weeye waalmadyu waalwadyu madyi iyo wadyi weeye wa maniyulkelbi waalkhansiir doofaariyo ay manidoodii weeye walabanu maa shay canihi weeye laa yu'kalu aan la cunin oo hayra alaadamiyi aan aadami ahayn waxaa sheekhu uhi raximah ullahu tacaala wanijaasaatu hiya albawlu waa kaadidii waalghaydu iyo saxaradii warrawthu iyo digadii ama saaladii xayawaanka haatee ama mid la cuna ha ahaato ama mid aan hilibkiisa la cunin ha ahaato shimbir iyo markaa kalluun ha ka ahaado yacnii wax kale ha ka ahaado waa nijaas bay leeyihiin laba xadiid bay deliishanayaanoo mid waa xadiidkii saxiixa ahaa ee imaamuulbukhaari warinayey ninkii reer baadiye ahaa ee ku kaajay masaajidka nebiga sala allahu alay slam qayb ka mida ah waa kii faray in biyo lagu shuba kaadidiisii marka inay nijaas tahay ayayna tusinaysaa qaydkuna isna waa dee ka sii xag jira culimmaduna waa ku ijmaacsan yihiin degada ama saalada waa kii nebigu sal alla alay sl ninka saxaabigaa ah ku yidhi een keen dhagaxyaan ku istijoodo markaa laba dhagax iyo wuxuu keenay saalo saaladii intuu nebigu to wuxuu yidhi hada rigsunkani waa nijaas buudhi iyora dhagax kale ii keen inkastoo riwaayaadkii qaarkood ay tilmaamayaan rawsata ximaarin inay saalo dameeray ahayd haddana waxay leeyihiin waa isku wada mid ayii shaaficiyadu ayuu qabaan maalikiyadoo kale xoolahan ancaamta ilaan markaa digadooda iyo kaadidoodasi ayagu aanay nijaas ayay qabaan laakiin shaaficiyadu meel bay wada marinayaan kaadina waa kaadi kaadiunbay leeyihiin walqayxu waxa weeye malaxdii waa dhiiggaa markaa isaguna isbeddelayee fasaadka markaa isaguna isu beddelay kaasina waa nijaas waddamu dhiiggii ayaa isaguna nijaasa xurrimad calaykum almaytatu waddamu dee beerka iyo beeriyada ma isaguna waa nijaas walqayu isaguna waa mantagii xagga caloosha ka yimi oo li'annahu waa wixii xaggan dambe u baxayey oo xaggan hore ka soo noqday wax isbedelay oo hadduu xaggan dambe ka baxana nijaas noqon lahaa dee hadduu xaggan marhaa ka soo noqdu qofku xaggan ka soo celiyana waa la midoo markaa waa nijaas bay leeyihiin waalkhamru khamrigiibaa isaguna nijaasa waana arrin markaa dee ay jumhuurulculamaa ay ku tegeen khamriga nijaasadiisa oo a'immada afarta ay markaa ay ka mid yihiin culimo yar ayaa markaa dooratay inaanu nijaas ahayn wanabiidu nebiidkii wenebiidka ayagu hadda waxay ku fasirayaan khamri waa ka cinabka laga sameeyey baa khamri la yidhaahdaa nebiidna waxaa la yidhaahdaa wixii aan cinab ahayn khamriga laga sameeyey ee had iyo goorale raashinnada iyo laga farsameeyo ayaa nebiid la yidhaahdaa nebiidka waxaa kaloo la yidhaahdaa had iyo goreele biyaha ayaa timir iyo cinab iyo sabiib iyo lagu daraa markaa midab dee dhadhankay markaa ka beddelayaan marka haddii uu dee isbedelo oo markaa isbedel ku yimaado iskaar iyo waali keeno dee markaa kaas ayuu noqonaya markaa nebiidkii markaa nabiidkaa labadaaba waa lagu tilmaamay walmuskiru iyo wixii muskirkaa ah isaguna wax waalinayey isaguna waa caamba ee mayca ahaa isaga muskirka jaamidkaa si afyuunta iyo xashiishadda iyo ayadoo asal ahaanteed waa u daahir bay yidhaahdeen laakiin waa wixii muskirkii dareeraha ahaa waya ilaahay innama alkhamru waalmaysiru waalansaab waalasraamu qisu min camali shayطaani fajtanibuuh waa qurun baa ilaahay yidhi iminka khamrigaynu u jeednaay iyo nijaas camalkii shaydaanka ay ka dheeraado khamriga markaa waxa la haleeshinaya waxaa la yaaliya wixii muskiraadka ahaa ee iyaguna wax waalinaya kullu sharaabin askara fahuwa xaraam sharaab kasta oo wax waaliya isaguna waa xaaraam walkalbu ayaygii weeye walow mid wax la baray ba ha ahaado oo markaa ama wax kuu ilaaliya ama yacnii lagu shaqaysaba ha ahaadeen waa kii xadiidka saxiixa ay ahaa ee bukhaari muslim ay warinayaan idaa walaqa alkalbu fii inaa'i axadikum midkiin markuu aygu afgiisa geliya midkii weelkiisa falyuriqu ha daadiyo uma liyaqsilu sabca maraatin weelkana toddoba jeer ha iska maydho biyo haddaanay nijaasoobin dee daadi lama yidhaahdeen oo waa markaa xoolayn markaa dee la daadiyo la halleeyo lama oggola waxaa loo maylayaana dee waa nijaaso u nijaaseeyey walkhinsiiru iyo doofaarkii oo isaga ayaa ka xaalad xun ayay leeyiin aygaoo isaga sinaba dee laguma kaydayso oo laguma hayso ayga laakiin isaga waa la hayso kale waxba loo isticmaalaa waarantaynu soo tilmaannay hilibkiisa ila qur-aanku wuxuu tilmaamay hilibka aygee oo kirisiga waa hilibka doofaarka weeye ee inuu najisul cayn yahay sidaa ayga oo kale isaga waxna soo loohaya ma jiro waa kii imaamu nawowi aynu ka soo qaadanaya inuu walaysa lana daliilun waadixun calaa najaasatihi haddaannu shaaficiyo nahay bahalkaa bahalkaasumaanu dabagelin aygumaanu dabagelinne wax daliil cad oonu u haysanna inuu markaa najisul cayn yahay ma jirtee bahalkaasumaanu dabagelin wa faracu axadihimaa waxaa kaloo nijaasagima midkood faracii ay ama doofaar wixii ayagu ay dee kala dhaleen ama midkood ayri ka dhalay ama doofaarlax ka dhalay waxaa la raacinayaa un markaa eh, xagga doofaarkii ayga ayuunbaa la qallibaya la raacinayaa waalmaytatu bakhtigii weeye wa shacaruhaa iyo timaheedii wa riishuhaa iyo baalkeedii wa jilduhaa iyo haraggeedii wa jamiicu ajsaa'ihaa iyo ajsaadeedii qaybaheedii oo dhan maytana waxaa la yidhaahdaa maa saalad xayaatuha bikayri dakaatin sharciya wixii nafdeedu ay ku baxday gowrac sharciga waxaan ayn baa bakhti la yidhaahdaa xurrimad calaykum ulmayta neefgii la jidayey maa intifaacsataan waa kii nebigu lahaa araggeesale waa bakhti markaasuu i cunideedunbaa laydinka xaaraantinimay markaa ininjasabay tusinaysaa waalmadyu waalwadyu madi iyo wadi ayaa iyaguna nijaasa waataynu soo tilmaannay oo madidu waa biyaha cad ee jilicsan ee lasijkaahee hamada dabadeed yimaadda ee iyagu aan boodo ku soo bixin iyo macaansisoon aan lahayn wadiguna waa biyaha cad ee adag ee weliba xagga yar calowga xigaa ee isagu wax lahayn markuu qofku shay culus qaado ama kaadiya dabadi ama markuu qaad ka dhargo ka yimaado weyn ayaguna waa nijaas waayo xadiidka bukhaari iyo muslim waxaa cali bna abi aalib radia allahu canhu wuxuu leeyahay kuntu rajulan madaa'an waxaan ahaa nin madiyo badanoo biyahaasi ay ka yimaadaan waanan ka xishoonayay inaan nebiga sala alla alay slm weydiiyo daynantiisii muqa ilma adeer ha ahaadaan laakiin arrin kalaa soo dhex gasho dee sodog buu ahaa yacnii in dee sodoga iyo xididku ay kala xishoodana isxurmeeyaanna diinteennaa dhigaysaa markaa masaladaa wuu weyddiin kari waaye fa amartu lmiqdaad ibna aswad miqdaad ibna aswad ayaan faray inuu soo weyddiiyo waa weydiye wuxuuhi yaqsilu dakara wayatawada qof baa arrintaasi ku timaadaae yaa rasuulallahi ka warran cali baa isaasi ku dhacdaa ma odhanne wuxuuhi qof bay siaasi ku dhacdaae bal ka warran marka yaqsilu dakara wa yatawada xuminkana ha iska maydhayo meeshii ay ka gaadhay hana weysaysta buu nebigu wa maniyu alkalbi waalkhinsiiri ayga iyo doofaarka manidoodii iyo biyahoodii taranka ayaa iyaguna nijaasa oo dee ajsaadoodii oo dhan baa markaa wada nijaas ahayd wa maa shay caanihii ayaa isaguna nijaasa laa yuukalu aan hilibkiisa la cunin sida dameeraha oo kale hayra alaadamiyi ee aan aadami ahayn aadamigu isaga isagoon hilibkiisa la cunin haddana waa daahir cani waa daahir oo hadday markaa jidhkaagii gaadhaan yacni kuma nijaasaynayaan hooyadii hadday ku dareeraan ma nijaasaynayaan canaheedu waa daahir laakiin xayawaanka aan la cunin hilibkooda caanahoodu ayaga waa nijaas bay leeyihin oo dee isagii ayuunbay markaa raacinayaanoo waa nijaas bay leeyihin walabanu maa shay caanihiina waa nijaas laa yuukalu aan la cunin oo hayra alaadamiyi aadami markaas aan ahayn wa maytatulaadamiyi Eh, wallahu aclam halkaa inoogu joogo